alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wala ali muxamed wa sallama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii xilyatu taalib alcilmi ayaynu kusoo soo jirnay khaas waxaynu joognay fasalka labaad oo ku saabsan kayfiyatu talabi waatalaqi wuxuu inoo soo sheegay waxyaalo badan oo diidaya ruuxu inuu marka talaqi cilmiga aanu ku qaadan ee laakiin uu is yidhaahdo kutubta ka baro marka waxaa ka mid a ah ashyaaduu sheegay wa dikru alfaadin mustalaxin calayha fi tilka asinaaca yacnii alfaad mustalaxaad ah oo fannigaas loo dhigay istilaax ahaan oo istilaaxaan ugu sugan baa ku jiri kara in la sheego waanu garanayn markaa macaanidooda istilaaxaan maxaa looga jeedaa carabi ahaan isagoo fahmaaya muraadka looga jeedo ayaa waxaa dhici karta inaan u garan macnaha istilaaxaan looga jeedo yacni culumta ama fanniyada kala duwanna waxaa ku sugan istilaaxaad badan oo yacni mutacadida ayaa fanni walba laga yaabaa inuu leeyahy bal waxaa dhici karta lafdi keliya marka fanni loo isticmaalaayo in istilaax ay ku leedahay fanni kalena istilaax kale ay ku leedahay maa lafda waaxida oo iminka marfuuc marka la sheegaayo fi mustalax alxadiis xadiiskii nebiga loo kor yeelaa la yidhahdaa naxwahana markaa dee waxa la yidhahdo waa garanaysaan marka fannu naxwi marka la joogo marfuuc macnaha loo isticmaalo iyo macnaha mustalaxa loogu isticmaalaa waa kala duwanye yacni mucdal mustalaxa marka la joogo macnay ku leedahay haddaanu mustalaxa garanayn macnihiisa ruuxi markaa ma fahmayo ruuxii markaa ma fahmayo waayahay wuxuu ihi sheekhu raximah ullah wa qaala alwaliidu kaana alawsaaciyu yaquulu kaana hada alcilmu kariiman yatalaqaahu alrijaalu baynahum waliid ayaa wuxuu yidhi awsaaci wuxuu ahaan jiray mid yidhaahdaa kaana hada alcilmu kariiman wuxuu ahaan jiray cilmigani mid sharaf leh ayuu waagii hore ahaa wa yatalaqaahu arijaalu baynahum raggu dhexdooda ay iskala kulmayaan oo bimacnaa iska qaadanayaan oo qaarkoodba qaarka kale ka warinayaanoo ka qaadanayaan falammaa dakhala fi lkutubi dakhala fiihi hayru ahlih markuu kutubta galay cilmigii waxaa soo dhex galay cidaan cilmigii u ehel ahayn baa soo dhex galay oo isyidhi kutubta ka qaata cidaan marka waxa cilmigii u ehel ahayn ayaa soo dhex galay wa rawaa mislaha lmubaaraki can ilawsaaciy hadalkan hadal la midana cabdullaahi mubaarak baa ka soo wariyey awsaaci casrigeennana waxaa soo kordhay eh, maktabado iska diyaarsan oo maktaba shaamila ah iyo maktabat alwaqfiya iyo internet ayaa soo kordhay marka ciddii waagii hore markaa cilmiga isli kutubta ka qaata waxaa ka badan inta marka hadda isle internetka ka faa'iidaysto ka qaata oo masale kastaba marka ay doonayaan marka inay ka baadhaan oo internetka ay ka baadhaan inta cid waliba waxay ku qortaa markaasaa waxaa la doonayaa in waxa weeye inta internadada wax laga baadho ama maktabadaha wax laga baadho in la yidhaahdo yacni kitaab baan qoro soo saaray ama culammada la ictiraado la radiyo yacni markaa saasoo kale ayaa marka dadka qaarkood ay markaa ku kaceen marka tashiilaadka caynkaas cid waliba marka ay waxay yacni markaa jarjari karto isu geegeyn karto oo halkan ka qaado ka soo gooso oo ka sawiro halkan markaa ku kab yacni markaa isku markaa waxaa kab yacni wuxuu soo saari karaa qofku hadduu caynkaas sameeyo oo waxa weeye markaa uu sameeyo yacni marna yacni inuu markaa yacni sawiro marna waxa weeye uu ku dhejiyo yani waxa uu samayn karaa marka waxa weeye inuu kitaab mujallada habeen kasta soo saaro laakiin aan marka ahayn dee wax marka waxa weeye juhdigiisii markaa ma aha yani safaxaad buu marba kitaab ka qaadayaa halkuu dhigayaa qaar kaleu soo qaadayaa halkuu dhigayaa qaar kaleu soo qaadayaa halkuu dhigayaa hadday doonaan wuxuu ismaba haystaan ya markaasuu odhanayaa markaysaga kitaabka intaa leeg baan diyaariyey marka waxa weeye inta hadda markaa ku gashay baabka internadada iyo waxyaalaha ku gashay ayaa ka badan intii waagii hore yacni markaa istiri kutubo keliya ka qaata cilmiga iyagaan wax talaqiya lahayn bal asaasiyaadkii ayna u udhisnayn asaasiyaadkii ayna u dhisnayn oo marka waxa weeye cilmiga markaa yacni fununta wixii yaryaraa xataa aanu baran qofka hadduu markaa asaasiyaadku marka ay u dhismaan kutubaha inuu ka faa'iidaysan kartaa waa jirtaa waana taas horeaynu usoo sheegnay walaa rayba ana alakhda min alsuxufi wa bilijaazati yaqacu fii khalal shakina waxaanu ku sugnayn in qaadashada waraaqaha yacnii laga qaato cilmiga iyo kutubaha wa biliijaazati ijaaso keliya lagu qaataa yaqacu fiihi khalal inuu khalal ku dhacaayo iyo gadaloolo inuu yeelanayo walaa siyama fii dalika alcasri waxaan wax la midi jirin oo ka xag jiray wakhtigaas hore yacni zamannadaa hore xaysu lam yakun naqdun walaa shaklun sababtuna waxay tahay yacni dhibca ma jirin xarakooyinna ma jirin yacni marka waxa weeye xuruuftii marka la dhigo wakhtigii saxaabada lama dhibcayn jirin xarafku ma fa'ba ma baa ma baa ma xa' xa'ba ma baa ma baa ma ta'ba ma sa'ba yacni sawirka guud baa la dhigi jire wax dhibcaa laguma dhigi jirin xarakana daaba dhibcana ma lahayn xarakana ma lahayn shakligii wax u eegun baa la dhigayy waxay meeshu aqbalaysay markaa in loo akhriyo xurufo kala duwan ya laakiin dakaagooda iyo maskaxdooda ay ku garanayeen iyo aqoontooda ayay ku garanayeen waxa looga jeedo xaysu lam yakun bacdu naqdun walaa shaklun waayo wakhtigaas ma jirin wax dhibcayhi ma jirinoo xuruufta lama dhibcayn jirin musxafka marka la qoro xabad dhibcaa looma yeeli jirin min awalihi ilaa aakhirihi dhibic ma lahayn walaa shaklun xarakana ma lahayn laa xarakaanu lahayn walaa shad baanu lahayn walaa sukuun baanu lahayn sawirkii guud ee xarafku lahaa baa la dhigayay bes fatatasaxafu alkalimatu bima yuxiilu lmacna waxay isu beddeli jirto u tasxiifsami jirtay oo si tasxiifa loogu akhrin karaya xarafka wax macnaha beddelaya oo macnihii isku mid aanu noqonayn walaa yaqacu midlu dalika fi alakhdi min afwaahi arijaal mana dhacayso taasoo kale ku dhici mayso qaadashada laga qaadanayo afafka ragga laga qaadanayo iminka waa kutubaha markaa badankoodu dee ma xarakaysnaa musxafku min awalihi ilaa aakhirihi waa xarakaysan yahay shakligiisa iyo dhibcihiisa iyo wixii soo dhanba waa dhammaystiran yihin laakiin kutubaha kale waxay u qaybsamaan qaaraan xarakaba lahayn iyo shitoonna iyo qaar meelmeel la xarakaynayo kitaab la wada xarakeeyo sida qur'aanku u wada xarakaysanyao kale loo wada xarakeeyaa waa naadir waa dhif dhifya naadir bale culammadu waxay odhan jireen in la wada xarakeeyaa yacni ma fiicna baa bacdigood odhan jireen innamaa yushkalu maa yushkilu qaacidahaan waxay cabiri jireen waxaa la xarakeeyaa wixii ishkaal leh meel meesha lays odhanayo waa la qaldayaayoo lama garanaayo meelahaasaa la xarakaynaya innamaa yushkalu maa yushkilu ya qaar kale waxay yidhahdeen shaklu jamiici ishkaal haddii waxa weeye dhammaan la wada xarakeeyada lafteedaa markaa qalad sababi kartaa juhdi jahiidna de waa u baahan tahay awood aad u badan iyo dadaal badan bay u baahan tahay haddii kitaab lisaa wada xarakeeya risaalo yarba ha ahaadeen waxaana dhici karta markaa inuu qaldamo xataa kii garanaayey aqoonta lahaa camalka la qabanayaa farabadnida uu fara badan yahay daraaddeed ila xaraf walba xaraka lagu qorayaa ama sukuun baa lagu qorayaa ama xarako iyo shad baa lagu qorayaay ya waxa weeye sahwiyaa imanaya oo ninkii carabiga iyo naxwaha markaysaga aadka ugu fiicnaa yacni meeluu qaldayaa markaysaga markaa sahwi u qaldayaa ya marka in laga wada tago markaa xarako waxba aan loo yeelinna ma fiicna in la wada xarakeeyo wixii layska wada garanayo xarako in loo yeelana ma fiicnaa wasadkaa fiican meelaha ishkaal kale oo lays odhan karo waa la qaldayaa in la xarakeeyo oo la dabdiyo ama magac qariiba ha noqdo iminka muxamed yacanii sida loogu dhawaaqay waa la iska garanayaa maxaad ka xarakayn cali axmed laakiin magac ghariiba haddii markaa la sheegaayo oo magacani aanu isticmaalkiisu badnayn dee wuxuu u baahan yahay xarako haddii kale tasxiif baa ka iman karaa haatay culammada qaarkood yidhaahdeen wax asmaada uga baahi badani ma jirto in la xarakeeyo oo tasxiifku aad buu asmaada u galaa liannahu shayun laa yadkhuluhu alqiyaas sababtuna waxay tahay waa waxaan qiyaas gelayn asmaadu waa sidii loo yidhi un si loogu dhawaaquunbaa magacu yahay yacnii qiyaas ma gelayn marka waxaweeye meelaha ishkaal kale ayaa in la xarakeeyo ku habboon marka haddii afafkii ragga laga qaato culammada markaa dhawaaqoodii laga qaato dee waa laga nabadgelayaayoo caalimba caalim buu ka qaatay waxay noqonaysaa erayga sida saxdee loogu dhawaaqo inuu caalimku u sheego saas aawadeed tasxiifkaa ku bata bay yidhaahdeen cidda kutubaha marka keliya cilmiga ka qaadato talaqi aan lahayn hadda martabo wasadaa jirto oo xoogaa markaa tasjiilaadkan hadda duuban ama mimariyada ama websaydada markaysagaa ku jira sawdkii baad maqlaysaa codkii baad markaysaa waxaan dhegaysanaysaa ya talaqigii tooska ayaynay gaadhin laakiin waxay ka roon tahay kitaabka in laga qaato waa martaba wasat ah oo u dhaxaysa talaqigii mushaafahada ahaa ee tooska aad uga qaadanaysay iyo inaad markaa wax talaqiya ku qaadanay kitaab mujarada aad ka akhrisato adigu martaba markaa qandaro hadda labada u udhaxaysaa soo baxday waa tasjiilaadka weeye taasi waagii hore ma jirin sheekh ibnu cuthaymiin wakhtigiisii cajladaha ayaa jiray wuxuu yidhi nicmada ilaahay ee ilaahay casrigan uu dadka ugu nicmeeyey waxaa ka mid ah ashridadan iyo cajladahan soo baxay ee cilmigii lagu duubaayo cilmigii bay xambaaraysaa dabeedna mashaariq alardi wa maqaaribiha bay geenaysa ahlucilmiga qaarkood xalqaddooda cidda joogtaa ma badnayn oo inta halkan fadhido oo kale ma gaadhayn wakhtiyo badan ibnu cuthaymiin xalqaddiisu waa koobnaan jirtay laakiin cilmigiisu wuxuu ku intishaaray musannafaadka badan ee markii dambe loo daabacay wakhtigiisina qayb badan baa la daabacaye weliba waxa aad u sii xoojiyey duruusaha badan ee laga duubay waayo qaalibka musannafaadkiisu waa duruusulmufaraqa lmufaraqa sheikhu taaliifahaan intuu u qoray waa yar tahay ya laakiin haalibka musanafaadkiisu waxa weeyaan waa duruus la tafriiqiyey oo sidaasoo kale intuu u jeediyey cilmi rasiinana waa hayey irtijaalka duruustaa uu jeedinayey baa cajiradihii inta laga soo afrogay oo la qoray baa la taabacay ila al'aanna weli ma dhammaano weli waa la wadaa ya weli waa la wadaa kutubihiisa waaweyn oo dhan waa wada tafriiqaas hadday sharxu mumtica tahay hadday sharxu riyaad saalixiin tahay hadday qowl mufiidka tahay sharxu kitaabi tawxiid hadday tahay hadday tahay muntaqa akhbaar tacliiqiisa hadday tahay bukhaariga tacliiqiisa hadday tahay saxiixu muslimka tacliiqiisa inta uu ka tacliiqiyey hadday tahay kutubo badan oo kale yacni waxay u badan yihiin baabkaa tafriiqa ila laanna tafriiqi waa socdaa ila laanna waa socdaa taalifahaan wuxuu u qoray waa rasaa'il yaryar baa u badan ama muqararaad madrasiya ah ama marka waxa weeye yacni markaa eh, masaa'il gaara uu kaga hadlayey ama kutuba uu talkhiisinayey ama taqriibinayey ama wax la mida ama rasaa'il yaroo ta'liif ba ahaa haalibkoodu tafriiqay ahaa wakhtigiisii taa wuxuu ka yidhi xagga marka cajaladaha uu ka yidhi bal hadduu arki lahaa intarnadadan yacni cilmigii lagu guraayo iyo marka mimeryadan yaryar hadduu arki lahaana ka warran waa ka dembeeyey cajiladu waxay ahaayeen kharashkooduna waa badnaa culayskeoduna waa weynaa wadaad baa igu yidhi markaa waxa weeyaan markaa beri aan markaan safray buu yidhi aan bilaadkaa gaalada beled ka miduu tegey markaan tegey waxaan sitay buuhi laba shandadood oo cajlada ka buuxaan yaa yani waa kulfa laba shandadood waaweyn oo cajilada ka buuxaan baan sitay buui imanka jihaas yar baa lagu qaadanayaa intii la doono nin mari yari baa intaa doonto kuu qaadayaa oo gebigii soo day intuu leegiya aan xubin leekayn ya ayaa kuu qaadaya marka waxay ka mid tahay nicamka ilaahay ilahay inugu galladaystay calaa kulli xaal martabadii talaqigana kollay ma gaadho oo dee caalimka ama shiikha aad la kulanto toos baad ku weydiinaysaa waxa kaa ishkaal galaad su'aalaysaa istiidaax baad ka dalbaysaa yacni marka hore dhegaysigaad dhegaysanayso laftiisa aad afkiisa eegayso waxay ka qayb qaadanaysaa xasuusadkaad xasuusanaysaa inay badanayso laakiin markaad cajradaha un ka dhegaysanayso yacni waxa weeye qofki waa ka mashquulaya waxaa dhici karta isagoo shaqadiisa iska wata ama cid la hadlaya ama wax iska cunaya ama waxyaalo kale ku jeeda inay cajradii iska baxayso iqbaalka markaa uu samaynayo marka uu darsiga joogo iyo marka kale isku mid maa xasuusadkana ihtimaamka la siinayaana waa kala weyn tahay sida loo xasuusanayaana isku mid maaha marka dariiqada talaqiga haddaad toos u weydo yacnii inaad markaa ka aan talaqigaa mubaashirka aan ahayn ee aad markaa ka dhegaysanayso wabsaydada iyo marka cajaladaha aad ka dhegaysanayso ka faaidayso nudqigiina wax badan bay kuu saxayaan wa kadalika ataxdiisu saasoo kale ataxdiidu min alxifdi saasoo kaleu ahaaday altaxdiisu min alxifdi marka laga warramaayo xadiiskii laga sheegaayo qaybis la qaybay uu qofku markaa korka ka sheegayo waanu kitaab ka akhrinayn yaqacu fiihi alwahamu waxaa ku dhacaya qalad baa ku dhacaya inuu sahwiyo oo qaldamo ayaa ku dhacaysa oo waxaa la yidhahdaa addaakiratu qad takuun yacnii xasuustu waxa dhici karta wakhtiyada qaarkood inay ku khiyaamaysaa dhici karta oo waxaad is leedahay waad xasuusantaho waad xafidsan tahay xaqiiqadu ay tahay inaanad xafidsanayn oo qalad kaaga dhacay bikhilaafi riwaayati min kitaabin muxarar waxaa sidaa ka duwan werinta wax laga wariyo kitaab markaa la taxriiriyey oo markaa si fiican marka waxaweye loo qoray intaha baa loo soo ikhtisaariyey yacni ih waa mukhtasaratun min intaha ayaa laga soo gaabiyey walibni khalduuna mabxasun nafiisun fii hada kama fi lmuqadimati lah ibnu khalduun waxaa u sugnaaday waa bifatxi lkhaa mabxasun nafiisun baxsi marka waxawe qaali ah oo fii hada arrinkaa ku saabsan kama fi lmuqadima sida muqadimadiisa ku sugan lahu xaalay muqadimadu isaga u sugan tahay muqadimatu ibnu khalduun baa la yidhahdaa kitaabka taariikhda uu qoray alcibar ayuu markaa muqadimo uga dhigay waana mujallad dakhmi ah wey dabeed qiimihii marka muqadimadaasaa lala dhacay markaasay noqotay markaa in tadaawulkeedu muqadimada aad u bato iyo marka waxa weeye taabicitaanka la taabacaayo iyo doonista la doonaayo iyo taalacashada la taalacanayaaba walibacdihim waxaa u sugnaatay culammada qaarkood inay yidhaahdeen man lam yushaafix caaliman biusuulihi fayaqiinuhu fi lmushkilaati dunuunu man lam yushaafix kaan markaa mushaafaha ku samayno afkiisa ka qaadin caaliman caalim liusuulihi usuusha cilmigiisa fa yaqiinuhu waxa uu hubee yaqiinsan yahay fi lmushkilaati umuuraha markaa ishkaalka leh wuxuu markaa ka yaqiinsan yahay oo uu yacni markaa ka og yahay dunuunu waa malayaal weeye waa malamale waxaa loo jeedaa malo daciifa laga tilmaamaya wa ilaa danniga raajixa ahi dee wuxuu ka mid yahay tarjiixaadku ka mid yahay wax lagu arjaxo ya waa dannu lcaalimi xukmun caalimka marihiisu waa xukum marka dannigii baa maraatib ah waa danni raajixa bimacnaa haalib ah iyo mid musaawi ah iyo mid markaa marjuux ah oo daciif ah ya imaam maalik wuxuu odhan jiray baa la yidhi in nadunnu ilaa dannan wamaa naxnu bimustayqiniin yani halkaasuu iqtibaasi jiray aayadda jaasiye ku sugan laakiin calaa kulli xaal danniga haalibka raajixa ah yacni shareecada muctabar buu markaa ku yahay laakiin danniga daciifka ah ee ismoodsiintoo kale ka dhigaan ama musaawiga ah oo shakiga ah kuwaasaan muctabar ahayn kuwaasaan muctabar ahayn laakiin danniga raajixaahi shareecada muctabar buu ku yahay allahuma ilaa wax yaqiin laga rabo mooyaane shaygii eh, yaqiin laga rabo sida ictiqaadkao kale usuusha ictiqaadka marka la ictiqaadinaayo waxaa la rabaa yaqiin baa la rabaa danni kaafi maa ya mustayqinan biha qalbuhu hayra shaakin waa inuu yaqiin hayaa haddii yaqiin markaa si hubaaloo dhab ah oo yaqiin ah aanu markaa u ictiqaadsanayn dee ictiqaadkaasi asixi maayo haddii masalan yidhahdo yowmu alaakhir waxaan markaa u badinayaa inuu qiyaama jiro oo yowmul jiro oo danni haalibaan ku hayaa boqolkiiba sagaashan ama siddeetan iimaankaasi ma asaxaayo yowmulaakhirka uu rumaynayaa waayo waa shay marka hore yaqiin laga rabo waa shay yaqiin laga rabo laakiin ashyaada masaa'isha khilaafiga iyo ashyaada noocaasoo kale aynu tilmaamaynaa danniga raajixahi inuu kaafi noqonaayo almasaa'il alfiqhiya almukhtalafi fiiha masaaisha eh, fiqiga isku khilaafsan yahay ayaa danniga qaalibkii markaa ku filan yahay wa kaana abuu xayaana kasiiran maa yunshidu wuxuuna ahaan jiray abuu xayaan in fara badan mid markaa ku geeraara hadalka uu odhan jiray isagu nadmiyey yadunnu alqumru ana alkutba tahdii akhaa fahmin liidraaki alculuumi wma yadri aljahuulu bianna fiiha ghawaamida xayirat caqla alfahiimi ida rumta alculuuma bigayri shaykhin dalalta can isiraati almustaqiimi wa taltabisu alumuuru calayka xataa tasira adalla min tuuma alxakiimi hadalka caynkan ah wuxuu ugu duur xulayaa la yidhi ibnu maalik waa innagii soo aragnay inuu odhan jiray ayna shuyuukhu shuyuukhdiisu xaggay jiraan meeyo shuyuukhdiisu waana soo sheegnay ibnu maalik inuu shuyuukh lahaa mashaayikhdiisa waxaa ka mid ahaa ibnu khiyaar baa ka mid ahaa ibnu yaciish baa ka mid ahaa ibnulxaajib baa ka mid ahaa mashaayikh kalena waa lahaa laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen sheikhiisii ibnu xaajib buu xoogaa raddin jiro markaasaa deba marka waxay noqotay isagana marka in la radiyo oo waxa weeye yacni eh, saasay markaa ku dhacday yidhahdeen haddana abu xayaan kitaabka tasiilkee uu leeyahay ibnu maalik waa sharxo sharax weyn buu ku sharxay haddii markaa ibnu maalik markaa aanu cilmi lahayn muxuu kutubtiisa u sharxayaa muu qaar ka fiican qoro muxuu iyaga u daba joogaa qaar ka fiican muxuu u qori waayey wuxuu yidhi yadunnu alkhumru ana alkutba tahdii nusakha qaar waxay qorayaan alkhamru saxduna waxay tahay alkhumru waxaanay ka mid tahay erayada markaa saddexda xarako macnuhu isku kala beddelayaan saas aawadeed bay muhallasaadka ku jirtay ina dumuucii khamru walaysa cindii khimru faqultu yaa dalqumru aqsir can itacatubi bilfatxi maaun kasura waalkasri xiqdun sutira waadammi shakhsun maa dara shay'an walam yujaribi wuxuu yidhi inna dumuucii ghamru ilmadaydu way fara badatay yacnii mid badan weeye walaysa cindii himru marka naqaynku hoos dhiga waxay noqonaysaa wax xiqdiya iguma sugna laabtaydu waa saafi xabadaa low kaan faqultu yaa da lgumru aqsir cani tacatubi waxaan idhi buu yidhi yaa daa kaasoo algumru jaahilka ahow aqsir can tacatubi yacni markaa canaanta iyo markaa waxa weeye inaad markaa wax canaananayso iska dah bilfatxi maaun kasura marka qaynka la kordhigo waa biyo fara badan waalkasri xiqdun sutira marka qaynka la hoos dhigana waa uur xumo iyo xiqdi laabta lagu qariyey waddammi shaksun maa dara waa fatxi bay ku cadfantahay bilfatxi waalkasri iyo waaddammi ay wa bilkasri wa bidammi baa macnuhu dhacaya markay dammo ku sugan tahayna shaksun maa dara waa shakhsi aan garanayn shay an walam yujarribi marka algumru weeye yadunnu algumru anna alkutba tahdii wuxuu u malaynayaa ka jaahilkaan wax garanaynini inay kutubtu wax hanuuninayso akhaa fahmin mid faham u saaxiiba inay hanuuninayso u malaynayaan oo ay ku hanuuninayso liidraaki alculuumi cilmiyada inuu haleelo oo u barto oo gaadho inay ku hanuuninayso u malaynayaa buuri wamaa yadri aljahuulu bianna fiiha ghawaamida xayirat caqla alfahiimi mana garanaayo kaa jahliga badan ee aqoonta darani in kutubta ay ku sugan tahay waxyaalo qarsoon oo ka wareerisay cidda fahmada badan caqligooda ka wareerisay inay ku sugan tahay ma ogo kama warqabo idaa rumta alculuuma bigayri shaykhin dalalta can isiraati almustaqiimi haddaad cilmiga doonto raama yaruumu maraaman rawman wa maraaman waa doonista weeye buluuqu lmaraam idaa rumta alculuuma haddaad doonto cilmiyada bikayri shaykhin shiikh xaalaad ka madhan tahay waanad shiikh haysan dalalta can isiraati almustaqiimi waxaad ka habaabaysaa ka lumaysaa waddada mustaqiimkaee toosan wa taltabisu alumuuru calayka xataa waana kaa dheehgelaysaa umuuruhu korkaaga waa ka dheehgelayaan ilaa xataa tasiira ilaa aad noqoto adalla min tuuma alxakiimi mid ka baadi badan tuuma alxakiim ninkii la odhan jiray bacdii waxay u dabdiyeen sida ibnu cuthaymiin oo kale sawdkiisa waxaad ka heli kartaa nadka ee tawma alxakiimi taada waa kordhigayaan laakiin kitaabkiisii xataa marka la taabacay taada godaal baa la xarakayey jamaaco badan oo marka ta'da godaalkeeda akhrinaysaana waa jirtaa marka waxaan filayaa sawaabku inay tahay ta'da in la gudo xataa tasiira adalla min tuuma alxakiimi ilaa aad noqoto mid ka baadi badan ninkii tuuma alxakiim loodhan jiray tuuma waa nin xakiim isku magacaabay inuu xakiim yahay tadabbubka iyo tibbigana waa iska dhex galay oo kutubuhu doonay inuu ka akhristo waana iska fatwoon jiri aqoon darra ku fatwoon jiray aqoon darro ayuu ku fatwoon jiray saas aawadeed yacnii cilmiga markaa uu sheeganayaa waxay ahayd midaan jirin masaa'il marka waxa weeye aan sax ahaynoo baatilana waa sheegi jirin tasaddaqa bilbanaati calaa rijaalin yuriidu bidaaka jannaati naciimi rag buu wuxuu ku sadaqadaystay buu yidhi yacnii hablaha bimacnaa wuxuu yidhi ha lagu sadaqadaysto dadka fuqarada ah yacni markaa ragga fuqaradaaan guursan karin yaa meher la'aan dumarka ugu guuriyo siiya meherkana sadaqad uga dhiga waxaad tidhaahdaan meherkii waa laydinka cafiye sadaqad bay idinku tahay hablahana markaa waxawayan dee sidaa ku guursada de saxna ma ahoo gabadh la guursanayo meher ka madhnaanaysaa ma jirto arrinka ku saabsan waxa weeye meher la'aan cidda ku guursan kartaa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo gabadhii nafteeda u hibaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam biduuni mahrin ayuu nebigu ku guursanayaa laakiin dadka kale meher baa ku laasima haddayba dhacdo mufawado inay tahay gabadh markaa nin muumina loo meheriyey oo aan wax mehera markii la meherinaayey aan la carab baabin ee caqdiga uun lagu xidhay meher waa u waajibayaa hadduu ama ka dhinto walow yaanu uba teginbe ama uu u tago labadaa mid baa meherku ugu waajibaya hadduu dhinto walow yaan uba teginbe meher dhammaystiran baa u waajibayo mahrun misli bay yeelanaysa lahaa mislu mahri nisaa'iha laa waksa fiiha walaa shatata hadduu markaa u tago oo markaa u dukhuulana markaana waxay yeelanaysaa mahrun misli bay yeelanaysa waa saas wy culammadu waxay isweydiiyaan meher haddaan la magacaabin oo laga aamuse la garaye bal haddii shardiga lagu guurinayaaba ay tahay biduuni mahrin ka warran caqdigu ma asaxaya mise asixi maayo masalan wuxuu yidhi markaa eh, waxaan kuu guuriyey inantayda heblaayo waxaan kugu guuriyey wax mehera inaad bixin bisharti inaad meher bixin baan kugu guuriyey dabeedna wuxu yidhi saasaan ku aqbalay way ka duwan tahay masaladii mufawadada ahayd ee aan meherka la magacaabin ee laga aamusay nafyan wa ihbaatan oo halkan caqdigii waxaa lagu ladhay shardi faasid ah oo ah meher inaanay yeelanaynin shardigaa faasidkaa lagu ladhay shardiga faasidkee lagu laday caqdigii ma fasahaadinayaayoo shardigii iyo caqdigo ma isla fasaadayaan mise caqdigu waa asaxayaa shardigaa baatil noqonaya ee caqdigu waa asaxayaa meherna way yeelanaysaa sababuu meherku ku waajiba hadduu la yimaado ima bilmowti wa ima bidukhuul calaa qowliy ahlucilmigu markaas waxay ka leeyihiin laba qowl qowl odhanaaya caqdiga iyo meherkuba way isla burayaan waa baatilun calaa baatil iyo qowl odhanaya yasixu alcaqdu wa yabtulu alshartu caqdigaa asaxaya laakiin shartigaa buriya ee meher way yeelanaysaa haddii waxa weeye labadii sababoode meherku ku waajibayeen la helo ee mufawadada ay waajibayeen wahaakada mid kale ayaa wuxuu matelay marka dameerkii tuuma alxakiim dameerkiisii inuu hadlay wuxuu ku gebyaa la cala lisaani ximaari tuuma alxakiim wuxuu matelayaa kaannahu in dameerkii markaa gabiyay qaala ximaaru alxakiimi tuuma low ansafuunii lakuntu arkabu liannanii jaahilun basiitun wa saaxibii jaahilun murakkabu ya ninka tuuma alxakiim la odhan jiray dameerkiisii baa wuxuu yidhi buu yidhi hadday dadku cadaaladii samayn lahaayeen iyo insaaf anaa fuuli lahaaye isagu ima fuuleen yaa dameerka rakuub buu ka dhigan jiray soo maa yacnii wuxuu leeyahay anaa dhaama jahligiisa iga xun marka anaa rakuub ka dhigan lahaaye isagu rakuub igama dhigtay haddii cadaalad samayn lahaa sababtuna waxay tahay liannanii jaahilun basiitun wa saaxibii jaahilun murakkabu anigu waxaan ahay buuhi jaahil basiitaan ahay saaxiibkayna wuxuu yahay jaahil murakkaba ayuu yahay maxay kale yihiin jaahil basiid iyo jaahil murakab jaahil basiid iyo jaahil murakab waxay kale yihiin jaahilka basiidka waxaa la yidhaahdaa waa kaan markaa mas'aladii garanayn ama cilmigii aan garanayn laakiin is-og inaanu garanayn waa jaahil yacni jahligiisu sahlan yahay ya jaahil murakabna waa maxay waa midaan cilmigii garanayn misena isu qaba isagu inuu cilmi leeyahay oo aan is-ogayn inuu jaahil yahay aan is-ogayn ya tusaalahoodu waxay kale yihiin Eh, jahliga basiidka ka u saaxiibka haddii lagu yidhaahdo eh, masaladaa ka waran wuxuu leeya garan maayo ibar la acrifu ya saasoo dhanay diyaar wuxuu u yahay wixii loo sheegay inuu aqbalo mataa waqacat ghaswatu badrin masalan haddii lagu yidhaahdo wuxuu leeyahy laa acrif ma garanayo callimni ibar laakiin jahliga murakabka ka u saaxiibka haddii la yidhaahdo yacni ma garanaysaa goortii ay dhacday ghaswatu badrin wuxuu leeyahy nacam cala alkhabiiri saqata ya mid yaqaanoo khabiirku ah waad ku dhacday waad heshay goormay dhacday alsanata alcaashira min alhijra war ma dhicin inuu dadka jahalada maxaliya lahdi jiray ya murakab maxaa loo yidhi waa jahlun yacni waxa weeye jahli saaran yacni waayo jaahil wuxuu ka yahay inuu jaahil yahay waa jaahil haddana wuxuu jaahil ka yahay inuu jaahil yahay marka wax lama bari karo ya yacani wax la bari kara ma jiro jahriga murakabkaaba sii daran waayahay calaa kulli xaal cibaaraad badan oo caynkaasoo kale oo culammadu ay sheegaan baa jirta oo ku saabsan inay aad u boorinayaan talaqiga waxaa ka mida ah, man kaana cilmuhu min kitaabihi fa khata'uhu akharu min sawaabih ka cilmigiisu kitaabkii xagga kitaabkiisa ka ahaado khata'iisaa sawaabkiisa ka badan waxaa ka mida ah, man yaakhud alcilma can shaykhin mushaafahatan yakun can alzaygi waltasxiifi fi xarami waman yakun aakhidan lilcilmi min suxufin facilmuhu cinda ahli alcilmi kaalcadami kullu dalika waxaa la boorrinaya talaqiga ayaa la boorrinaya calaa kulli xaal talaqiga mubaashirkee tooska ah haddii ay kuu suuro geli weydana waa in marka waxaweeye kan hadda markaa waasitada ah ee labada u dhaxeeya ee cajaladaha iyo websaydada markaysaga laga faa'iidaysanayo yacni markaa kutubta keliya in laga qaato waa ka roon tahay mubaashirkiina waa ka yara hoosaysaa markaa taasoo kale aada looga faa'iidaysto alfaslu athaalis adabu ataalibi maca shaykhihi fasalka saddexaad wuxuu ku saabsan yahay ardayga aadaabtiisa uu kula dhaqmaayo shiikhiisa la jirkiisa siddeed iyo toban qodobka ah ricaayatu xurmati shaykh shiikha xurmadiisa in la ilaaliyo bima ana alcilma laa yu'khadu ibtidaa'an min alkutubi maadaama cilmigii aan laga qaadanayn bilowga gudihiisa marka cilmiga la bilaabaayo kutubta aan laga qaadanayn bal laabudda min shaykhin waxaa lagama maarmaana sheikh sheikhaasoo tutqinu calayhi aad ku sugto mafaatiixa atalab furayaashii doonista cilmiga la doonaayo yacni marka aad ka qaadato si mutqana oo sugan aad uga faa'iidaysato uga qaadato lita'mana min alcisaari waalzalal si aad markaa uga nabad gasho si aad uga nabad gasho min alcisaari turunturrada aad uga nabad gasho iyo wazalali simbirirxada aad uga nabad gasho fa calayka idan bitaxallii biricaayati xurmatii waxaad laasimtaa waa ismu ficil amarna idan markaasba bitaxallii inaad isku qurxiso biricaayati xurmatihi sheikha xurmadiisa inaad ilaaliso inaad isku qurxiso taa laazim oo la kaalay fa inna dalika cunwaanu alnajaaxi waalfalaaxi waaltaxsiili waaltawfiiq waayo inaad xurmada sheikha inaad ilaaliso aad ixtiraamto qadariso aad isku qurxisaayo aadaab wanaagsan kula dhaqantaa cunwaanu nnajaaxi guulaysadka aad guulaysanayso iyo liibaanta aad liibaanayso ayay u tahay cunwaan ay u tahay yacni cunwaanku waa shayga marka waxa weeye waxa ugu horreeya xagga sare marka ku qoran sida alfaslu athaalisu adabu ataalibi maca shaykhi wa cunwaan ya cunwaan weeye marka cutubka waxa u madaxda oo kale sida cunwaanka loo yidhaahdo ayaa waxaa laga tilmaamayaa waa bilowgii najaxaddaad najaxayso bilowgeedii weyi yacni taasaa ka dhigan yacni marka cunwaankiiyo bilowgii kaaga dhigan iyo wataxsiili xasilinta cilmiga aad xasilinayso cunwaankeedii weeye iyo watawfiiqi waafajinta lagu waafajinayo cunwaankeedii weeye yacnii aadaabtaasaa lagu faa'iideeyaa iyo ixtiraamka iyo qadarinta iyo tawqiirkaas falyakun shaykhuka maxalla ijlaalin mink ha noqdo shiikhaagu maxalla ijlaalin weynayn meeshii ha noqdo mid ku sugan minka xaggaaga markaysa markaa aad ka weynaynayso iyo wa ikraamin sharfis aad sharfayso wa taqdiirin iyo qadarin aad qadarinayso wa taladufin iyo dhimrin aad u dhimrinayso yacnii aadaab wanaagsan aad kula dhaqmayso yacnii hadal debicsan yani dadkaba waa laga rabaa marka waxa weeye inay qaarkoodba qaarka kale qadariyaan ee waxaa laga tilmaamayaa siyaada ahaan inaad marka waxa weeye si gaara aad ugu sii dadaashaa laga tilmaamaya inaad aadaab wanaagsan yacni marka aad kula dhaqanto fakhud bimajaamici alaadaab waxaad qaadataa aadaabtii waxyaalihii kulminaayey maca shaykhika shaykhaaga la jirkiisa fii juluusika macahu fadhigaad la fadhiisanayso wataxadudi macahu yacnii sheekada aad la sheekaysanayso wa xusni su'aali walistimaac yacni su'aal wanaagsan iyo dhegaysi wanaagsan inaad markaa kula dhaqmayso oo bimacnaa si wanaagsan aad wax u weydiinayso oo ixtiraam ka muuqdo si wanaagsanna aad u dhegaysanayso wa xusni aladabi fii tasafuxi alkitaabi amaamah iyo aadaab wanaagsan inaad kula dhaqmayso fii tasafuxi alkitaabi kitaabka rogrogiisa aad rogrogayso xaashiyihiisa amaamahu isaga hortiisa aad rogrogayso wa maca alkitaabi kitaabka laftiisana waa inaad aadaab wanaagsan kula dhaqantaa wa tarki altataawuli waalmumaaraati amaamahu yacnii ku dheerarsi aad ku dheerarsanayso oo aad iska bidayso oo kale waa inaad iska dhaaftaa iyo walmumaaraati inaad asraar ka samayso amaamahu isaga hortiisa aad la asraartanto yacani wuxuu sheegaba marka aad doonto inaad marka waxaa qabsato iyo wa cadami taqadumi calayhi bikalaamin iyo inaad hadal kala hormarin yacani mas'ale haddii la weydiiyo yacni marka mas'aladii intaanu ka jawaabin adigu aanad la hormarin oo la horran adigu aanad la horran aw masiirin ama socodka aanad kala hormarin oo haddii waxa weeye markaa la baxayoo kale yacni markaa aanu isagu ku sugina adigu aanad bixin labadiinna marka waxa weeye isaga inaad horraysiiso oo isagu horraanbaxo kale aw iktaari ilkalaami cindahu ama hadalkii agtiisa inaad aanad ku badin ama hadalka agtiisa aanad ku badin aw mudaahalatii fii xadiisihi ama hadalkiisa inaad ka dhex gelin taqadum bay ku wada cadfan yihiin cadamkaasaa u wadayaan aw mudaahalatii fii xadiisihi ama hadalkiisa aanad ka dhex gelin wa darsihi iyo darsigiisa aanad ka dhex gelin bikalaamin minka hadal xaggaaga ka ahaaday inaanad marka waxaa ku dhex gelin aw ililxaaxi calayhi fii jawaabin ama markaa su'aal aanad ku celcelin inuu kaaga jawaabo mas'alaad weydiisay masaladiibuu markaa hore aanu kaaga jawaabin markaase haddana ku celiso ku celiso markaa caynkaa ama isug buu ku yidha markaasaad sugi weyday haddana su'aashii ku soo celcelisay ilxaax waa inaad ku samayn mutajanniban alikhaara min asu'aal xaalaad ka dheeraanayso inaad farabadiso su'aasha laa siyamaa maca shuhuudi ilmala' waxaa ka sii xag jira oo shay la midii aanu jirin maca shuhuudi ilmala' jamacu markuu markaa xaadirka yahay oo joogo oo majliskii dadku xaadirka ahaayeene badnaayeen waa ka sii xag jirtaa fa inna haada yuujibu laka alguruura wa lahu almalal waayo madkuurkaa la soo sheegay adiga wuxuu ku sababayaa guruur inaad kadsoonto oo daganto walahu lmalal isagana wuxuu u sababayaa inuu markaa kaa daalo ya inuu kaa daalo ayuu isagana u sababaya sheikhu wuxuu tilmaamaya raximah ullah in markaa sheikha xurmadiisa iyo aadaabtiisa iyo ixtiraamkiisa in la ilaaliyo oo la raaco dadkoo dhanna inay aadaab wanaagsan ku wada dhaqmaan muslimiintu dhammaantood inay ku wada dhaqmaan waa saaran tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi wa innaasa bikhuluqin xasan wuxuu allah u yidhi waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan ina ashaytaana yanzagu baynahum waxaa kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alkalimatu atayiba sadaqa wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an talqa akhaaka biwajhin biwajhin ariiq wuxuu kaloo allah yidhi waquluu linnaasi xusna yacnii caam ahaanba aadaab wanaagsan iyo ixtiraam in la dhaqmo ayaa adiladu markaa tilmaamaysa waa akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo weji furan iyo hadal wanaagsan yacni markaa in la yskula dhaqmo ayaa marka horeba markaa adiladu sheegaysaa layna amray si gaara ah haddaba ciddii xurmo gaara kugu leh dee waxay noqonaysaa inay markaa iyagu ka sii awlaysan yihiin oo ka sii mudan yihiin waana kii xadiisku sheegaayey laysa mina man lam yarxam sakiirana wa yuwaqir kabiirana wa yacrif licaalimina xaqahu xasanahu alalbaaniyu yacni nagama mid aha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo dayru naga yahay kaan kaayaga yar u naxariisan oo kaayaga weyn aan qadarin oo xushmayn oo caalimkayagana aan u aqoonsan qadarkiisa iyo sharaftiisa xadiis kale waxaa ku soo aroortay mina min ikraami illaahi ijlaala di shaybati almuslim waxaamil alqur'aani hayr ilghaali fiihi waaljaafi canhu wa xasanahu alalbaaniyu marka cidda qur'aanka xambaarsan in waxa weeye la ixtiraamo la qadariyo ayuu xadiiskaasina markaa tilmaamaya xadiiskaasina uu tilmaamaya cilmiga xaggiisa marka la eegaayo dee cidda markaa waxa weeye cilmigii kuu sheegaysaa in markaa karaamayn iyo sharfis iyo qadarin iyo aadaab in lagula dhaqmaa waxay ka qayb qaadanaysaa siduu markaa waxa weeye cilmigii qofka ugu faa'iidaynaayo oo hadduu laakiin qofkii markaa uu iskorraysiinaayo oo inuu la siman yahay amaba ka mudan yahay iska dhigaayo dee faa'iidadii ma helaayo waana inuu u ictiqaadsan yahay dee inuu markaa waxa weeye yacni markaa nafci ka helayo oo markaa waxa weeye ictiqaadkaasi haddaanu jirinna kuma intifaacayo kuma intifaacayo marka inuu ku intifaaco ashyaadaasay ku xidhantahy ashyaadaas iyo aadaabta iyo dhaqanka iyo in marka waxa weeye faa'iida ay ugu jirto inuu ictiqaadsan yahay marka hore markaa lagama maarmaan u ah taasaa lagama maarmaan u ah ibnu taymiya waxau yidhi raximah ullah man sa'alanii mustafiidan afadtu waman sa'alanii mutacanitan naaqadtu ka wax isu'aala isagoo faa'iida doon ah waa u faa'iideeyaa haddii faa'iida doon ka muuqdo waan u faa'iideeyaa buui hadduu laakiin tacannut ii weydiinaayo naaqadtuhu waa ku dabagediyaa naaqadtu yacni waa ku dabagediyaa marka waxa weeye si wanaagsan markuu wax weydiinaya waa inuu weydiiyaa mar labaadkana waa inuu dhegaystaa oo u dheg raarciyaa oo intuu weydiiyo haddana inuu dhegaysan waayo oo hadalka ka dhex galo oo ictiraado yacni marka waxa weeye oo la doodo deeta noocaasi markaa munaasib maaha yacni mid munaasiba ma aha yacni si wanaagsan inuu u su'aalo dabeedna markaa si wanaagsan u dhagaysto ayaa markaa habboon markuu markaa la joogo tataawul iyo wax la mida waa inaanu ku samayn waanu iska koraysiin waa inu ixtiraam markaa waxaa muujiyaan culammadu waxay dhahen cagaha waa inaanu ku fidin ya waa in markaa kitaabka laftiisa waa inuu markaa si wanaagsan ula dhaqmaa oo kitaabkii markaa u ixtiraamaa oo kitaabkii qadariya oo kitaabkii ilaaliya kitaabka aan wax dul saarin kitaabka candhufta aanu ku rogrogin mutafartaqooye sidaa ugu rogin ya candhuuftii qofku markaa wejigiisa in la mariyo ma oggolaa hadduu qof saa yidhahdo dhabankaagiisi ha mari ma joogi lahayd maad joogteen waxaa laga yaaba inaad la carari lahay dhabanka dhabankaagaba haddaad u quuri weyday marka waxa weeye farta yare uu qooyey carabkiisa taabsiiyey inuu dhabankaaga mariyo aad sidaa isaga ula cararayso saad marka waxa weeye markaa eh, diinkii markaa in lagu rogrogo ya xaashiyihii kitaabka in lagu rogrogo yacni sidee markaa waxaweye aad u oggolaatay taas waxa weeye waa in markaa layska jiraa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yacni in qur'aankii markaa xaashiyihiisa lagu rogo wixii kale la ixtiraamayana waa la mide ama xadiis nebi yacni oo kale ama aayad qur'aani ay ku taallo iyaduna la mid bay noqonaysaae inta farta la qooyo in xaashida lagu rogaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waa xaaraan bay yidhahdeen ma bannaana yidhahdeen ya naftiisaba haddaan u oggolanayn oo dhabankiisii u diidaayo yacni markaa inuu xaashida qur'aanka inuu ku rogana inuu markaa u ogolaado ma ahayn waa ka daayaa kitaabku waa inu ixtiraamaa alimaamu shaafici raximah llah wuxuu yidhi imaam maalik markuu cilmiga ka baran jiray wuxuu yidhi xaashida markaan rogayo waxaan iska ilaalin jiray sanqadheeda inuu maqlo maalik ixtiraamaan ixtiraamayo daraaddeed sanqadha inuu maqlo baan iska ilaalinaya waxay ku tusinaysaa siday markaa u xurmaynayeen mashaayikhdooda ay ugu dadaalayeen ay u ilaalinayeen abu salamat bnu cabdiraxmaan ibni cawf su'aalihii u weydiin jiray oo wakhtiyada qaarkood as'ilada markaa waxa weeye u weydiin jiray ama hadallada qaarkood uu ku celin jiray isagoo la niqaashaya waagii dambe oo isku cilkaamiyey ya wuxuuhi niqaashkii aan wax la niqaashi jiray ibnu cabbaas cilmi badan baa igu seegay buuri waa abu salama cabdiraxmaan ibnu cawf baa dharay ya waa min culamaa'i taabiciin culammadii taabiciintuu ka mid yahay ya marka wuxuu yidhi ibnu cabaas niqaashkii aan wax la niqaashi jiray cilmi fara badan baa igu seeday buui cilmi badan baa igu seeday saas ui hadal waa inaan lagala hormarin ixtiraam la ixtiraamayo daraaddeed hadduu hadalka ku fasaxo ku yidhaahdo ka jawaab markaa ka jawaab laakiin iyadoo su'aal la weydiiyey inaad adigu la horrato tiraa waa saa iyo saa iyo saas dee ixtiraam kuma fiicna ya aadaabta kuma fiicna qaar horeo saa ula horradayna kumay kamay faa'idin waasil ibnu cataa wuxuu ka mid ahaan jiray ardaydii xasanulbisri ayuu ka mid ahaan jiray dad xasanulbisri baa la weydiiyey mas'alo la weydiiyey ku saabsan dad baa markaa dembiyo waaweyn oo kabaa'ira la imanaya ka warran marka waxa weeye iimaankoodii yacni siduu noqday intaan shiikhii jawaabin buu hadalka la horraday markaasuu yidhi fii manzilatin bayna almanzilatayn labada mansilo dhexdooday ku sugan yihiin oo iimaankiina waa ka tageen gaalnimadiina weli may gaadhin meel dhexay joogaan laa fii iimaan walaa fii kufr markaasaa xasanulbisri waxa uu yidhi sidaa ma aha waaba cadhoodoo xalqaddii waa ka tegey xalqad kaluu samaysta oo wixiisii ka taqriirnaa marka tawfiiq xumadu waxyaalaha isaabta ayay ka mid tahay hadalka waa inaanu ka dhex gelin hadalka waa inaanu ku farabadin su'aasha waa inaanu aad ugu celcelin hadduu su-aasha weydiiyo yacni oo hore looga jawaabi waayo ha sugo waayahay calaa kulli xaal masaladaas tusaalooyinkaas ayuu masaa'ishaas eh, waa soo koobay eh, umuurahaas ayuu inoo sheegay masalada marka masale shiikhu sheegay in daliil la weydiiyaa aadaab darro maaha qolyaha suufiyadu waxay yidhahdaan man qaala lishaykhihi lima laa yuflixu ka shiikhiisa ku yidhaha lima maxay saa u noqotay sababtu waa maxay ama cilladu waa maxay ama deliilku waa maxay hadduu daliilba weydiiyo ama tacliilba weydiiyo laa yuflixu liibaani maayo lakin taas waa khalad saxdu waxay tahay daliilka ama tacliilka in la weydiin karo sababta in la su'aali karo maxay masalada saas ku noqotay ya waana jiri jirto waa la isweydiin jiray yacanii saxaabadii nabigu sala allahu aleyh wasalam wakhtiyada qaarkood ashyaada nebiga waa weydiin jireen yani ashyaada qaarkood waxaa saa loo yidhi saxaabada waa isweydiin jireen ama saxaabadii waa la weydiin jire oo taabiciintu waa weydiin jireen taabiciintu waa weydiin jireen marka la weydiiyo dee cilmay ku jawaabi jireen laakiin saad u tidhaahdaaba may odhan jirin ya saciid ibnu jubayr waa ka odhanaya markuu yidhi waxa weeye walaakinii ludiqtu maxaad samaysay buu dabad yidhi wuxuu yidhi waxa weeye taabici kale ayuu hadalka dhex maraya markaasuu yidhi waa irtaqaytu waan ruqyo dalbay markaasuu yidhi maxaa kuugu xambaaray inaad saa samayso waa daliilkii uu su'aalaya daliil xadiisun xadaanaahu shacbiyu waxa markaa waxa weeye noo sababu yidhi xadiis markaa shacbi noo sheegay laa ruqyata ila min cayn aw xuma markaasuu yidhi qad axsana man intaha ila maa samic ha yeeshee xadiiskan kale naloo marka in dalaa'isha daliilka la isweydiin karo oo la isu tilmaami karo ayaa laga qaadanaya saxaabaduna waa isweydiin jireen markaa daliilka waa is su'aali jireen marka shay la sheego way is ictiraadi jireen yani masalada haddii waxa weeye daliil aanu sheegin inay daliil ka horgeeyaan ama daliil uu sheego iyo wax la mid baa jirta waayahay sheikhu waxau uhi raximah ullah walaa tunaadih biismihi mujaradan aw maca laqabih ha ugu yeedhin magiciisa mujaradan xaal markaa laga madhnaysiiyey yacni sifo iyo waxbaba laga madhnaysiiyey magaciisoo mutaxaanoo keli ah ha ugu yeedhin hebel aw maca laqabih ama laqabkiisa la jirkiisa ha ugu yeedhin ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo yaa shaykhu fulaan sheekh hebelow ama hebelow markuu maca laqabi yahayna waxa weeye waa yaa shaykhu fulaan bal qul yaa shaykhii aw yaa shaykhana waxaad tidhahaa sheikhaygiiow ama yaa shaykhana laxniga waa in la iska jira yaa shaykhuna waa inaan la odhano khaada la godin waayo waa munaado mudaaf ah marka waa mansuub falaa tusamiihi magiciisa ha ku magacaabeen fa innahu arfacu fi aladab inaad wasfiga sheegto aad wasfiga kula khitaabto sheekhnimada baa korayn badan xagga aadaabta walaa tukhaatibhu bitaa'i alkhitaab ha kula khitaabin ta'da markaa taa'u lkhitaab ha kula khitaabin oo yacni inaad tidhaahdo maa taquulu ama aad tidhaahdo maada qulta can kada maa taquulu inaad tidhahdo saaya saa maxaad ka odhanaysaa aw tunaadiihi min bucdin aw tunaadiihi miyuudin qoray mise tunaadiihi calaa kulli xaal waxaa loo jeeda in tunaadihi ay walaa tunaadii ha u yeedhin min bucdin meel fogna ha uga yeedhin min hayri diraar yacni daruure la'aanteed yacni wax laga fursan waaye haddayna keensan ha ugu yeedhin haddii laakiin la yidhahdo walaa tukhaatibuuhu oo taa hore aan la jasmin tanna ya-du waa iska joogi kartaa walaa tukhaatibuhu bitaa'i alkhitaabi aw tunaadiihi ay walaa tunaadiihi min bucdin min hayri diraar kulama khitaabaysi bitaa'i alkhitaab yacni ha kula khitaabin oo nafyun yuraadu bihi nahyu aw tunaadiihi ee uguna yeedhi maysid yacni ha ugu yeedhin min bucdin meel fog ha uga yeedhin min hayri diraar daruuro la'aantii wandur maa dakarahu allahu tacaala min addalaalati cala aladabi maca mucallimi innaasi alkhayr sal allahu alayh wasalam waxaad eegtaa maa dakarahu allahu kuwa allah sheegay eeg tacaala allah isagaa korreeye min addalaalati oo tusin ah oo ilaahayna tusinaayo cala aladabi aadaabta inuu tusinayo maca mucallimi innaasi alkhayr laga edabsanayo oo aadaab wanaagsan lagula dhaqmayo kii dadka baraayay khayrka oo nebiga ah calayhi salaatu wasalaam fii qowlih uu ilaahay markaa ku baraayey aadaab wanaagsan in markaa lagula dhaqmo laa tajcaluu ducaa'a alrasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacdaa laa tajcaluu ha ka yeelina ducaa'a alrasuuli baynakum yeedhmada rasuulka dhexdiinna a u yeedhaysaan ha ka yeelina ka ducaa'i bacdikum bacdaa sida qaarkiinba qaarka kale ee ugu yeedhayo oo kale mid la mida ha ka dhigina ama mid shabbahaysa yeedhmada qaarkiinba qaarka kale u yeedhayo ha ka dhigina oo sidaa hebelow isugu yeedhaan yaa iyo caliyow iyo markaa waxa weeyaan markaa isu yeedhaysaan iyo xasanow yacni saasoo kale nebiga ha ku odhanina muxamadow yaa muxamadu ha ku odhanina ee waxaa ku tigaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow yaa nebiya allaahi nebiga ilaahayow ee magaco mujaradaha ugu yeedhina calaa kulli xaal aayadda laba tafsiir baa ku sugan yacni markaa labada tafsiir kaa hore kaasaa waafaqaya sidaa isugu yeedhaan magiciinoo keliya rasuulka magaciisa ha ugu yeedhina ee sifada yacni nubuwada ama risaalada ugu yeedha sharfisaa sharfaysan daraaddeed siduu allahba ugu yeedhay yaa ayuha alrasuulu iyo yaa ayuha alnabiyu qur'aankana kuma iman yaa muxammadu marnaba iyadoo ilaahay ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo magaca muxammed loogu yeedhay yacnii afar goor bay eragga muxamed qur'aanka ku soo arooray laakiin afarta midnaba munaade ma ahayn oo looma yeedhayn ee waxay ahayd un ikhbaar bay ahayd yani markaa ayuunbay ahayd marka macnaa waxaa laga tilmaamayaa magaciisoo keliya hagu yeedhin wa kamaa laa yaliiqu an taquula liwaalidika dil ubuwati tiiniyati yaa fulaanu aw yaa waalidii fulaanu sidayna ugu habboonayn an taquula liwaalidika waalidkaa inaad ku tidhaahdo dil ubuwati tiiniyati oo u saaxiiba aabbanimadii dhoobada loo nisbeeyey yaa fulaanu hebelow aw yaa waalidii fulaan ama waalidkaygii hebel ahaayo saan taasi u fiicnayn falaa yajmulu bika maca shaykhik ma quruxsanaanayso ma wanaagsanaanayso inaad taasoo kale kula mucaamisho sheikhaaga bimacnaa wuxuu tilmaamayaa markaad la khitaabayso waa inaad ugu yeedhaa si waxa weeye marka aadaabi ku jirto magaco keliyana waa inaad ugu yeedhin inaad odhan hebelow xataa waxaweeye laqabka inaad raaciso yacni sheikhu wuxuu tilmaamayaa in laga fiican yahay oo aynay markaa habboonayn sida fiicanna waxay tahay inaad kula khitaabto yaa shaykhii ama yaa shaykhana yacni saasoo kale aad kula khitaabto yacni waalidkaaba ama aabbahaaba markaad la hadlayso dee hebelow miyaa la odhanayaa dee markaa waxa weeye midaan ixtiraam yacni samaynaynbaa saa kula khitaabi karaa laakiin waxaad garanaysaa eh, xumaanta ku sugan hadduu markaa aabbihii ama hooyadii la hadlaayo inuu yidhaahdo hebelow iyo heblaayoy inuu ugu yeedhaa dee waa qabiix waa mid xun ya yacnii sheikha wax kuu dhigaya cilmiga diinigaa kuu dhigayaana aabbaha oo kaleu ka dhigan yahay aabbaha oo kaleu ka dhigan yahay oo waxa weeye dee ruuxdaadii wax dhisaaya ayuu markaa kuu sheegayaa markaa saas oo kale inaad magiciisa ugu yeedho keliya saasayna markaa u fiicnayn oo aadaab yani iyo ixtiraam in lagula dhaqmaa ay habboon tahay yani ubuwat lcilmi wax la yidhahdaa jirto oo yacni markaa waalidoo kale u ka dhigan yahay yacni saasoo kale ayuu ka dhigan yahay maadaama marka culammaduna ay dhaxlayaan eh, nebiyadii ay dhaxleen alculamaa warasatu alambiyaa xuquuqdoodii wax ka midana culammadu waxay yidhahdeen waa dhaxlayaan xuquuqdoodii wax ka midana siduu callaamat ibnuqayimba ku sheego kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada bacdu xuquuqi alambiyaa wax ka midana waa dhaxlayaan marka waxay ka mid tahay waxyaalihii wax ka mida ay dhaxlayaan ayay markaas soo gelisay waltazim tawqiira almajlisi wa idhaara asuruuri min addarsi waalifaada waxaad laasimtaa majliska inaad weynayso ood qadariso aad ixtiraamto wa idhaara asuruuri iyo faraxa inaad ku muujiso aad ku faraxsan tahay min addarsi darsiga iyo walifaadati bihi faa'iidada markaa uu ku faa'iidaynayo yacnii faa'iidada markaa lagu faa'iidaynayo xaalay majliska ku sugan tahay oo inaad marka waxa majliskii adoo ku sugan iska ciyaarto ama iska sheekayso ama marka waxawan yacni wax kaleaan faa'iido ku lahay inaad ku mashquushaa kuma habboona ya inaad wax iska daadaawato ama moobilka rogrogto ama dhulka iska xarxarriiqdo ama faraha iska jajabsato ama markaa ruuxa markaa kula jooga aad la sheekaysato yacni umuuraha caynkaasoo kali ma fiicna waa in markaa waxaa la iska jiraa yani cilmigii waa in la ixtiraamaa oo la qadariya ama maradaadaad ku mashquusho iyo markaa sidaa hagaajintaad hagaajinayso yani waxa weeye kullu daalika waa in markaa la iska jiraa darsigii waxa weeye in lagu faraxsan yahay iyo cilmiga qaadashadiisa waa in markaa waxa weeye yacni markaa ruuxii ka muuqataa yani wax markaa faa'iido leh in loo sheegaayo marka xataa wax loo sheegaya culamadu waxay yidhaahdeen ruuxi marka waxa weeye waa in eh, yacni sidii wax marka uu garanayo kale inuu iska dhigo waxaa ka fiican bay yidhaahdeen inuu u dhegaysto sidii midaan garanayn isagoo garanaya waxay ka sheegaan sheikh culammadii hore ka mid ah xadiis baa qof sheegaa buu yidhi markaasaan waxaan u dhegaystaa buuyi sidii midaan weligii maqlin waxaanan maqlay buu yidhi intaanu dhalan ka hor wuxuu uga jeedaa waa ixtiraam xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam uu ixtiraamayo ayuu uga jeedaa wa idaa badaa laka khata'un min ashaykhi waqti waxad mada u dhacay halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk